بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan soo gaarnay halka mualifku yidhi faidaa faraga min aramy dabaxa hadyan in kaana macahu hadyu faidaa faraga qofku haddii uu ka baxo dhameeyo min aramyi dhagax tuurashadii ama laba maalmood buu ku dhameeyey waxaan leeyahay ramyigan waa rabyigii jamrat lcaqaba maalinka tobnaad halkaa meel baa la tuuranayaa toddobada dhagax haddii uu dhameeyo ma dhaafnaan meelkaas aa ka dambeey aan joogay aafaifaado sama uma ya'tii maka qofku markii uu soo dhameeyo dawaafkiisii iyo wixii uu gawracayey iyo timihii uu xiiranayey uma ya'ti makata buu imanayaa fii yowmihi isla maalintaa tobnaad buu imanayaa fayatuufu waa awaafayaa awaafa alifaadati awaafkii rukniga xajka ahaa awaafu ruknina waa la yidhaahdaa awaafu lifaadana waa la yidhaahdaa waa awaafka maalinka tobnaad markii mino laga soo laafi iyo carafi iyo la sameeyo wey wahuwa huwa ruknun waa tiir tiirarka xajka kamidoo laa yatimu lxaju xajkuunan dhammaystirmaynin ilaa bihi isaga in la sameeyo maahan arkaanta xajka waxaanu soo marnay ixraamkii xirashada ahaa wuquufu carafata in la istaago ahaa waxaan joognaa ruknigii saddexaad oo ahaa tawaafka wayabqaa muxriman muxrim buu ahaanayaa ilaa an yaatiya inta uu kala imanayo bihi bitawaafi uu kala imanayo amarkuna waa ku soo arooray culimmaduna tawaafka inuu rukni yahay waa isku raaceen sida ilaha yihi walyatawafuu bilbayt alcatiiq wa sifatuhu qaabka loo tawaafayana kamaa taqadama sidii soo hormartay weeyo xajarkaad ka bilaabi bidixi baadna uga badan haddaad salaanta ama aada ishaartana dhinacaad iswareejinoo bidix bay kacbadu kaa mari markaasaad xagga u wareegaysaa markaad hal mar samaysabana waa hal tawaaf uma yusali rakcatayni kadib labadii ragcadood ee maqaamu ibraahim ka dambeeyey ayuu qofku tukanayaa uma in kaana kadib haddii uu yahay sacaa mid sacyiyey safiya marwa dhexdooda bay maca awaafi lquduumi awaafu lquduumkii haddaad sacyi raacisay xajkaaguna ama ifraad ama qiraan uu ahaa lam yuciidhu soo celin maayo mar dambe sacyi soo celin maysi ixraamkan intii aada xiratay haddaad lquduum iyo sacyi samaysay oodan taxallulin oodan cumro ku xalaal noqonin horeyna sacyi u samaysay mar labaad inaad soo celisa ma aha waa laga fiican yahay wailaa sacaa haddii kale markaasuu sacyigii samaynaya haddii intaad tamatucday waa sida hadda loo badan yahay aada yoomkii sideedaad intaad xiratay aada nina sii aaday awaafka iyo sacyigii ka dambeeyeyba waa lagaa rabaa walianna sacya sacyigu aydan sidoo kale ruknu waa tiir laa yatimu lxaju unan dhamaystirmaynin ilaa bihi in lala yimaado isaga maahane wayabqaa muxriman qofku weli muxrim buu ahaanayaa ilaa an yaatiya bihi intuu sacyiga kala imanayo sacyiga la imaatinkiisa rukniga ah walow culimmadu aynan isku raacsanayn fuqahadeenna shaaficiyadu waxay u daliishadeen in kitaabka iyo sunnaduba sheegeen amaa qur-aanku ina asafaa walmarwata min shacaa'ir illaahi inay ka mid tahay oo asaasiyaadka xajka tahay buu qur-aanku ku daray wa amaa sunnada nabigu sala allahu alayh wasalam qowlna waa amrey wuxuu ihi iscaw sacyiga sameeya fa ina allaha kataba calaykum sacya ilaahay sacyiga waa idinku waajibiyeye sacyiga sameeya camalkiisii markii uu la yimid acmaasha xadka la imanaya khuduu canii manaasikakum yirina sacyiga waa la yimid culimmadu waxay isku raacsan yihiin asacyu bayna asafaa waalmarwa inuu rukni tiirasha cumrada ka mida yahay oo cumradu waa sacyiga iyo tawaafka iyo ixraamka qaar baa ku daray xalqiga ama taqsiirka mar haddii cumradii xajku akhawaad haweyne ay yihiin kanna uu rukni noqday camalkiina isku wada mid yahay kanna rukni buu noqonayaa intaasay isu geegeeyeen fuqahada shaaficiyada raxmat ullaahi calayhim iyo dadka lamidka ah waclam ogow ana ramya in wax la tuurto halkan wuxuu kaga hadlayaa manaasigta acmaasha maalinka tobnaad way kala horeysaa isdabamarinteeduna xajka ma jabiyo oo xajka ma guriso waclam ogow ana ramya ko in jamrada la tuurto caqaba maalinka tobnaad waalxalqa in la xiirto ama la gaabiyo wa awaafa alifaadati awaafka kacbada la aadayo alafdalu sida fadliga badani taqdiimu ramyi tuurashada in la hormariyo weeyo ko uma alxalq xirashadu ay ku xigto ama gaabintu uma awaafu awaafkuna ka dambeeyo halkan dhexdaa wuxuu ka saaray hadyigii waayo hadyiga fardu jamiici maaha oo dad baaban hadyi laga rabin oo xajkoodu ifraad uu yahay ama hadyi aan laga rabin liannahu maba awoodaan ama hadyi aan u soconin liannahum tawkiil iyo wakaalashay sameeyeen intan laakiin waa inta qof walba inuu sameeya laga doonayo saddexdaa inaad jamaraadka ka soo bilowdo xiritaankuna ku xigo awaafkuna u dambeeye wey saasaa afdal ah waayo nabigaa sidaa sameeyey sala allahu alayhi wasalam nabiguna wuxuu yihi khuduu canii manaasikakum laakiin haddana haddii laysdaba mariyo falow ataa bihaa haddii uu acmaashaa saddexdaa la yimaado calaa gayri haada tartiibi sidaa ay u kala horeyso si aan ahayn oo tawaafka intuu ka soo bilaabo oo xalqiga ku xijisiiyo ramyiga ugu dambaysiiyo ama xalqiga intuu ka bilaabo oo ramyigay u yimaado kadib awaafo ama xalqiga uu awaaf ku xijisiiyo hadduu isdaba marmariyo oo faqadama qayb hormariyo wa akhara qaybna dib dhigo jaaza way bannaan tahay hadda waktigan la joogana mararka qaarkood waxaad isleedahay leedahay ruksada sababtii loo sameeyey baa taala waxaa dhici karta in jamaraadka la ysku buuranayo oo mararka qaarkood xataa haddii tafwiij loo sameeyey oo jidad kala leexiya haddana waxaad arkaysaa markaad waxoogay socotaba dadka waa la hakinayaa dadkii socday mawjadii socotay ciidan baa hakinaya oo kala goynaya waxoogay markaad socotaan waa laydin yar hakinayaa waxoogay markaad socotaan waa la hakinayaa si qoladii hore markaas ilan socod u lagu jiri maayo jabrada marka la yimaado qoladii timid way yar istaagay oo tuurashay ku mashquuli kuwan dambe haddaan laga rakinin waa la yska dul iman laga soo bilaabo meelaha mina laga soo galo baa hakintaa lagu soo jiriy oo la kala oojoojinayaa dadkii askarta waa isku rafaadayaan marka maxay noo celinayaan kan dambe in la hakiyey dadkii ma oga qoladii hore la joojiyey baa dusha laga soo fuulaya wax yar haddii la isku dido meydka laga dulgoodaa uu badanayaa buujada dadkaa ah waa jidad yar oo dhowr milyan oo qof isugu yimaadeen oo isku mar wada dhaqaaqay xaaladda sidaasna ah, marada qaarkood waxaad arkaysaa zaxmadda jirta in meeshii aada u socon lahayd nus saac aada laba saac usii socoto mana laxaadsan kartid saa rabtana uma socon kartid waana lagu joojoojinayaa meel aad nus saac u socon lahayd baa laba saac kugu qaadan dadka qaar baan keri karin oo sokor leh qaar baa dhiikar qaba qaar baa iska daali in dhinacante la isaga leexdo buundooyinka kore gawaarida socotee maka u socotaa iska raacdo ood xagga iska soo tawaafto timaha iska soo gaabiso taxallul awal soo samaysa sida inoo iman doonta kadibna casarkii intaad soo laabato mar walba minaad iman lahayde aada jamradii intaad iska tuurata khaymadii aad degeneed usii socotaay rufso waxtar badan yeelatay wey markaad aragta meeshan oo saxmad badan xagga gaariga laga raacaa magaalada la iska aadaa awaafkaagii iyo xarqigaagii iyaa laiska iska sameeyaa dharkaa la iska soo bedelaa gurigaa deganayd baa laga soo adeegtaa casarka markaad tukataa la soo baxaa intaan qoraxdu kaa dhicin baa jamrada toddobada dhagaxyadoo cidlo ah u haawanaysa baa toddobada dhagax inta lagu tuuro ba mar walba waad iman lahayn khaymadii iyo teeladaa dadka la deganayd layska sii beegsadaa taasi wax badan bay tartay oo dadka u kala fududaysay wayadkulu nabiga calayh isalaatu wasalaam xilligiisii baa markii galabtii baa loo yimid rasuulka ilaahayo anoon tuuranin baan timaha xirtay ifcal walaa xaraj ka dhiman sale aan gudhi jiray laha rasuulka ilaahayo anigoon xiiranin baan soo tawaafay hadda xiiro dhibma laha gacanta taag rasuulka ilaahayo anigoon jamaraadka tuuranin baan tawaaf iska aaday kadib baan soo noqday hadda tawaafka samee dhaha dhib ma leh saxaabadu way soo ururiye waxay idhahdeen nabiga famaa su-ilaa can shayin qudima aw ukira nabiga maalintaa lama weydiinin wax lasoo hormariyey ama la dib dhigay ilaa qaala ifcal walaa xaraji wuxuu lahaa samee hadda dhib samee hadda dhib kala horreysiintiisii baa fiican hadday kaa iska dabamarta ama danta kuu qasabtana dhib malaha wuu galaa waqtu salaaati saddexdaa waktigooda ramyigii iyo xalqigii iyo tawaafku wuxuu soo galaa waktigoodu binisfi leyli habeenka bartamihiisa marka la gaaro oo min laylati naxri ka mida habeenka tobnaad bacda muntasafi leyli bartamaha habeenkii haddii la gaaro intaba waa la samayn karaa sida asalkaa wey waxaana asal loo dariishaday nabigu calayh salaatu wasalaam haweenka iyo caruurta iyo dadka tabarta daran markii musdelife habeen barkii la gaaray uu soo diray iska sii socda buu yidhi oo ordaya sii tuurta camalkii bay sii bilaabayeen qoraxduna intayna kusoo kululaanin dhinac dhinac labaadna mawjada iyo zaxmaddu aynan qabanin bay kasii horeynayeen sababtay taa ku timidna waxay ahayd bay yidhaahdaan umulmuminiina sawda binti zamcata radi allahu canha wa baa nabiga ida weydiisatay waxay ti rasuulka ilaahayo qof culus baan ahay oo weliba haddana cad culusoo jiitanta aniga waxaan rabaa hadday suuragal tahay habeenka gelinkiisa dambe in la isii fasaxo iska sii hadaafo iska sii cagajiitamo markaasuu nabigu u ogolaaday calayhi salaatu wasalaam sunnay noqotay wixii daraa xataa wiilashii yaryaraayo cabdillahi bni cabaas uu kamid ahaayo xilligaa kow iyo toban labiiyo toban jiray dadkii haweenkii iyo dadkii jiricsanaabaa la soo raaciyey iska sii socdaa la yihi walidaalika way soo horumari jireen way tuuran jireen qaarkood inta ay tuurtaan waago oon beriyin bay khaymo mina meeshay ka degi lahayeen bay iska sii fadhiisan jireen iskaga sii nasan jireen meeshan cabaar bay jirtaayo marka laga soo lugeeyo musdalifa ee mina loo soo lugeeyo ninka dhalinyarada ee dheeraynaya baa saacad ku imanaya afartan iyo shan daqiiqo saacad baad ku imanaysaa ninka dhalinyarada ee dheeraynaya dadka d iska culus iyo waayeelka iyo haweenka iyo iska saacad iyo badh qaarkood laba saac bay ku qaadanaysaa taqriiban toddoba ilaa sagaal kilomitr wax dhan wey baad soo socon musdelifo markaa kasoo aadee jamrat alcaqaba imanayso dee toban kilomitr wax dhan ama ku dhadhow haddii dad waayeela ha socdaan la yidhaahdo waad garan kartaa hadda dhalinyaradii baaba daaniba waayeelka baadiyaha ka yimid baa ka ad adag dhalinyarada magaalada waxaa wada safar xajire xaj suu dambeeyey qasaska cajiibkala arka waxay ahayd maxaa malay xujayda qofkii ugu weynaa iyo qofkii ugu yaraa dadaa ku qiyaasi karo baan isku rexel ahayn nin boqol iyo waxoogay jira boqol iyo afar sana mise boqol iyo shan sanaan jiraa buu yiri baa wada soconnay wiil yarna toddoba mise sideed jir ahna waa nala socday habeennimaan tagnay dawaaf baan adnay duqa waayeelkaa wiiluu awow u yahay wada dhowr iyo labaatan jiraa waday sideed jirkii iyo boqol iyo afariyo shan jirkii oon daalin baa wiilkii dhowr iyo labaatankaa naga daalo naga fadhiista sideed jirkii waa socdaa boqol iyo dhowr odaygii jira baa soo kac waan daalay waan isgooyey buu leey marka imtixaan soo isna dhowr iyo labaatana socon waayo duqi isagu uu waday baa u istaagaya oo boqol iyo waxoogay jiray islamaalinkiiba waxaan maqlayba qolyaha b b c oo duqi waraysanaya oo xashay ka war hadle ninka ugu daaweynaa boqol iyo xoogay jiray marka qofku waa la kala ad karaa laakiin asal ahaan waayeelka iyo tabarta daran musaafadu waa ku fogtahay xilligaasuu nabigu jiray qaarkood habeenimay tuuran jireen waaba uun baryin in waktigii soo galay baa laga gartay laakiin dadka xoogga leh qorax soo baxa in la sugaa fiican wayakruju waa baxaa waktu rami jamrat alcaqaba jamrat tuurashadeedu waktigeedu wuxuu dhammaadaa bikuruuji yawmi naxri maalintaa tobnaad inay dhammaato qoraxdu dhacdo ilaa qoraxdu dhacdana waa la tuuran karaa habeennimada tobnaad niskeeda laga bilaabo ilaa maalinta tobnaad qorax dhaca laga gaaro intaasaa zaman iyo wakti ah waag hore dacafada keliya la hormarin jiray hadda haddii aad salaada subax gaarto intii xoogga badnayd baa ka wada horeysa culummaduna hadda waxay fatwoodeen yar iyo weynba in habeenbar haddii la gaano la tuuran karo waayo meeshiina way yar tahay zaxmadiina way badatay haddii laysla sugo dadkiina way yar yar iyo waayeel iyo dad tabar daran lama kale tegi karo oo haweentii nin baa la socda haweenkii oo dhan rag baa la socda haddii la kala lumana layseli maayo meesha marka haweentii haddii la dira ninkii kama hari karo ninkii hadduusan hadi karin wiil yar baa la socda ama qof lumayaa la socda kale isna kama hari karo maxay noqotay marka dadkii haddii la isu reebana waa la isdilaya istixmadaa la isku dilaya ifcal walaa xaraja bay wada waxay yidhahdeen daruuratu tubiixu lmaxduuraat weeye hala wada tagay xilligii la karaba wayabqaa waxaa baaqxuu jirayaa waqtu lxarqi waawaafi xeerashadiiy tawaafka waqtigooduna mutaraakiyan mid daahayo oo jiitamo weeye maalin laba saddex sanadka dhan haddaadan xiiran oo labada go-aad iska qabto de markaa xeelata un baa taxalulkii gelaysaa saacaduu kaa dhamaaday oo qadaabay geli lagu leeyahay malaha walilxaji xaj taxallulaani laba ka xalaal noqoshuu leeyahay awalun mid koobaad iyo wasaanin mid labaad taxallulka xajka laga xalaal noqdo ixraamkii waa laba qaybood qaybta koobaadoo yar iyo qaybta labaadoo weyn qaybta koobaad ee way yar tahay lagu leeyahay inta badan muxaramaadkii way xalaal noqdaan ka weyn inta lagu leeyahayna intii dhinayd baa dhamaystiranto xalaal kuu noqoto wey falawalu kan hore yaxsulu wuxuu ku dhashaa bihnayni labo min haadihi alaaati saddexdan ka midood samayso ramyigii iyo xalqigii iyo tawaafkii laba kamida ah haddaad samayso uu kuu xalaal noqonaa ayuhaa kaana labadii uu noqdaba laba kamid ahun haddaad samayso waana cinda jamaahiiri ahli cilmi raxmat ullaahi calayhi imaa xalqu waramyu inaad xirato tuurato jabradii aw xalqu waawaafu ama inaad xirato soo awaafto aw ramyun waawaafu ama tuurashiya awaaf labadaad isku qabateed samaysaba waad xalaal noqon famataa facala goortuu sameeyo itnayni minhaa laba saddexdaa kamida xasala waxaa u dhalanayo u hirgelaya xalaal noqoshadii hore wayaxilu waxaa banaanaanaya bihi taxalulkaa hore waxaa ku banaanaan jamiicu maa xaruma calayhi wax kastoo xaaraam ka ahaa maa cada nisaai waxaan haween ahayn rag iyo haween isuma banaana wixii kale dhar la xiranayo cadar la marsanayo timo la jaranayo wixii kale la samaynayo ixraamka dartii u xaraam noqday oo dhan xalaal ku yahay waxaan haween ahayn guud iyo galma midna xalaal maaha arrinta waa laba mas'alo in laba marka la sameeyo ay tahay horta waa qowlu jamaahiiri ahli lcilmi asalkana waxaa loo daliishaday inay cumar ka sugan tahay radia allahu canhu ardaahu min uruqin uruq badan bay kaga sugan tahay duruqdaa badanna isaga marka loo yimaada inuu dhihi jiray labadaa qofkii sameeya ama laba kamida haddaad samayso waad xalaal noqon kartaa cid saxaabada oo khilaaftayna lama hayo waxaa soo haray laba xadiid oo la yihi mid haddii la sameeyo in la xalaal noqonayaa laga gartay oon laba loo baahnayn hal mid haddaad samayso taxallul awel baad samayn qowlka culimmada qabtaay xadiid ibni cabaas iyo xadiisu caaishaay daliishadeen amaa xadiisu ibni cabaasin fa daciifun xadiidka ibn cabaas ee sunanka qaarkood wariyeen daciif weeye waxaana dacfigiisa uu ku cad eh, noqonayaa xasan acurani oo ibn cabaas ka wariyey lam yasmac minhu shayan waxba kama maqal munqaic baa la yihahda marka munqaicuna qaybta xadiidka daciifka ku jira xadiidka labaad ee caaishana muxtamilun kuma cadda hal mid inay tahay waayo xadiidku riwaayaat badan buu leeyahay sababta xadiidku ku yimidna way ka duwan tahay oo ma aha hal taxallul lagama hadlayna caaisho xadiidka markay warinaysay qofku isagoon taxallul taama samayn cadar ma marsan karaabaa laga hadlayay saa darteed ba waxay leedahay xadiidkeeda alfaad fara badan baa lagu wariyey aimadii hore xadiidkaa markaad akriyadana abwaabta ay u samaynayaan in bacda taxallul awal iibku banaan yahay bay ka hadlayaan xadiidka mar waxay leedahay nabiga calayhi salaatu wasalaam anaa iibka u mariyey markii uu jamrat caqaba gantay waa lafdigaa lafdiga loo dariishaday markuu buurta tuurtay anaa iibka u mariyey ma riwaayaadku waxay leeyihiin anaa iibka u mariyey qabla an yatuufa intuusan tawaafin waxaan ognahay nabigu alasa markuu ramyiga sameeyey kadib hadliguu gowracay kadib wuu xiirtay kadib wuu tawaaf aaday qabla an yatuufa waxaa ka muuqan karaa in hal mid ka badan uu soo sameeyey marka riwaayaadka alfaada ruwaada mukhtalifka ah mid haddii u dhow yahay hal mid in la sameeyey alfaad kalasla صixaaxa waxay u dhowdahay mid ka badan in la sameeyey waidaa dahara اxtimaal oo sidan oo kaleetaana baطla اstidlaal walidaalika aarka cumar baa ugu dhow waxa ku cad arintaa sam arrintaa tilmaamaya marka laba haddaad samaysa kamida in waxyaabahan ay banaanaanayaanna xadiidka caaisha iyo kayrkii baa tilmaamayo isagoo nabigu awaafu ifaada samayn baycadar u mariyeen taxallul awalkii wey ma cada nisaai waxaan haween ahayn laakiin lama ogola oo min wain galmadii ah wa caqdi nikaaxin iyo nikaax iyo meher in la sameeyo ah iyo wa mubaasharatin waxaan labadaa midna ahaynoo waxoogay faraka ciyaar iyo istaataabashadii ah baa mubaasharada la yidhaahdaa wixii xiriir gogoleed u dhow oon galma ahayn oo dhan baa mubaasharo la yidhaahdaae ciyaar ciyaari istataabashiya wixii lamid oo dhan fa idaa facala haalisa kii saddexaad hadduu sameeyo ramyigii iyo xaqigii iyo tawaafkii saddexdaba hadduu dhamaystiro xalla lahu waxaa u banaan kullu maa xaramahu ixraamu wax kastoo ixraamku u kaa xaaraantinimeeyey oo taxallul aani baa la yidhahda waa taxallul akbar xataa rag iyo haweenka marka waa isu fasaxan yihiin ciddii isguursanaysa ciddii gogol wada seexanaysa ciddii isdaynaysa hawl iyaga taalla waayo qaydkaa culimmadu mar walba way ku xidhaan kullu maa xaramahu lixraamu waayo waxaa jira maka dhexdeeda waxyaaba xaaraamkaasii ah markii horena xaaraamka ah ama xaj xiro ama xiran ama cumraha xiro ama xirani waxaa kamid a ah saydka iyo ugaadhi waxaa kamid a ah geedaheedii aan dadku tallaalanin een beeranin in la guraa kamida ah waxaa kamida baadideeda in la qaadaa kamida waxyaabihii maka iyo xaramnimada u xaaraam noqday sidoodii bay xaraam u yihiin waxyaabihii adiga muxrim baa tahay kaaga xaaraantinimoobayna way ku banaananayaan kadib faslun fasalkani mino in la baryo iyo ayaamu tashriiqa jamaraadka la tuuranayo buu ku saabsan yahay fa idaa hadduu ka baxo min awaafi ifaadati awaafkii ifaadada ee kacbada uu tawaafay iyo wasacyi sacyigii la socday waa haddii uu samaynaye rajaca ilaa minan buu ku laabanayaa minuu ku noqon wa baata bihaa iyadoo habeenadaa baryaya habeen bariga minana waajibaadkuu ka mid yahay nabigu alay slat slam keliya wuxuu u nuqseeyey dad ay dan iyo xaajo keentay in loo ogolaado sida adeerkii cabaas radi allahu canhu arda adeerkii cabaas waxaa loo ogoleeya ceelka zamzamkaa buu maamulkiisahayo dadka ka waraabinayay biyaha dadku way isku dilayaan haddaan la kala maamulin oon loo qaybinin marka biyahaas uu qaybinayo dadka ka waraabinayay dadkiina habeen iyo maalin biyihii waa u baahan yihiin adiga waxaa la yidhi maka iska bari maalintiina jamaraadka iga oo tuuro dad labaad baa jiray geel iyo xoola hadiyo aan la waday ama dad baaba xoola dhaqata ah oo meesha deganaa xajkiina ku jiray habeenkii hadday halkan baryaan xoolihii way dayacmayaan degeed iyo xoolana waa taqaano dee uu iska daneey ama waraabaaba cuni ama si kale u ludi qolyahaana waa loo ruqseeyo waxaa la yidhi maalintii imaada oo tuurta habeenkiina geedini iyo xoolaha la barya taasaa laga qiyaastay askarta oo kaleeta hadda inay cumraystaan oo inay xajiyaan laakiin la yidhaahda qasab maha askarta waardiyaha iyo rootada ku jirta waa iska qaban kartaan qaybtii laydinku qoray maka geeskeeda kalu waa roonto kaga jiraa mabiidkii minana waa laga cafiyey dhakhaatiirta kamida dhakhaatiirta isbitaallada joogta de xilligan waa xilli nolosha dhanba maki iyo agagaalkeedu waa emergency isbitaalada qofka iska dhacaya qofka suuxaya qofka wax ku dhacayo qofka bareeshar ku kacayo dadkii oo dhan isbitaalada la tubaya isbitaalladuna intaasoo malyan adu baasanteejka boqol kiiba hal hadduu xanuunsado saddex malyanoo isugu timid boqolkiiba hal hadduu saacaddiiba xanuunsado de dadkii oo dhan ba isbitaalladu ma qaadaan dhakhaatiirtu marka isagoo xataa muxrima mina ma baryi karo ninba isbitaal buu ku qoriyo ninkii calaf iyo nasiib isbitaalka mina lagu qoro de meeshii u dhex joogaaba ninkii isbitaalada kale lagu qoro dadka daweynaya isna meeshaasuu baryaya waxaa kamid noqonaya dadka maamulka ah iyo xujaydan maamulaya ee maanta oo dhan maka iyo mine iyo udhaxaynaya ordaya waraaqo kala qaad kan kala maamul kan kaa same inta xilalka haysoo dhan qolyahaasaa looga qiyaastayo kii qofkay xaajadu keentay inuusan mino baryi karin waa laga cafi inta kale waa waajib inay baryaan mino wayaltaqitu wuxuu qaadanayaa fii awali ayaami tashriiqi habeenkii waa barire marka habeenkaa waa habeenkii ko iyo tobnaad maalintii ko iyo tobnaad baynu soo gaarnay shaqada lagaa rabaaye waa jabaraadka saddexdaaba inaad tuurato min toddoba ah toddoba saddex ku dhufo waa imis wayaltaqiu wuu qaadanaya wuu guranayaa fii awali ayaami tashriiqi ayaamu tashriiqa maalinka ugu horeysa ko iyo tobnaad wahuwa haani ciidi maalinka ciidda ah kan laba ku ah weeye ixdaa wa cishriina xasaatan kow iyo labaatan dhagax buu qaadanayaa min minan minadaa uu joogu ka qaadanayaa wayatajannabu wuxuu ka dheeraanayaa almawaadica alaaata meelihii saddexda ahaa almutaqadimati soo hormartay musqulaha masaajida iyo meeshan dhagaxa lagu tuuray saddexan ad ka ilaalisaa fiican wey marka maalinka ko iyo labaatan dhagax baad qaadan waa diyaarsan dhakitaan uma baahna fa idaa zaalat ishamsu qoraxdu hadday zuusho oo xilliga duhurka la gaaro ramaa bihaa wuxuu tuuranayaa qabla asalaati intaanu salaada duhur tukan wuu meesha soo tuuranaya waa hadday suuragalo tahay fayarmii wuxuu tuuranayaa aljamrata aluulaa jamrada koobaad xagga mida marka laga yimaado wahiy alatii waa midda talii xigta masjid alkhayri dhinaca masjidulkhayr xigta wey hadda waxaa ku qoran asuqra aljamratu suqra midda ugu yar magacaasa loo bixiyey dhismahaan saddexda waa isleegyihiin laakiin magac ahaan bay u kala leeyihiin sidaas waagii horaa laga yaabaa ee buuraha wax lagu tuuraya ay ahaayeen inay kala waaweynaayeen hadda laakiin waa untiir weyno hareerihiisa derbi ku wareegsan yahay oo derbigaa lagu dhex tuuraya korig hoos lun wey fayascadu ilayha buurtuu fuulayaa wayajcaluhaa can yasaarihi bidix buuna iska marinayaa wayastaqbilu qiblata qibladuu ujeedsanayaa wayarmihaa waa tuuranayaa bisabci xasayaatin toddoba dhagax xasaatan xasaatan dhagax dhagax buu u tuuriye mar intaad qabatoo tiriso hal marmooda tuuri kartid waa hal hal inaad toddoba jeer wax tuurta wey kamaa taqadama sidii soo hormartay uma yataqadamu horay buu u dhaqaaqayaa uma yanxarifu dhinac buu uga yar leexanayaa wadada bixayu laa yanaaluhu meel buu gaarayaa bixayu meel iyo makaan laa yanaaluhu lxasaa dhagaxa la tuuraya iyo filinkiisa aanu soo gaaraynin alladii yarmihi naasu dadku ay tuurayaan ay gamayaan wa tabqa aljamratu jamradii uu tuurtay ee buurtii iyo godkii yaraana khalfahu gadaashiisaay noqonaysaa wayastaqbilu lqiblati qibladuu qaabiliyu hortiisa wayadcu waana ducaysanayaa wayadkuru llaha tacaala buu xusayaa bikhushuucin wa tadarucin isagoo khushuucsan oo qalbigiisu joogo biqadri suurati baqara inta suuraة baqara la aqriyada halkaa ku ducaysan uma yaأti jamraة الثaaniyata jamrada labaad buu imanaya fayafcalu wuu samayn kamaa facala fi ulaa kii uu sameeyey toddoba dhagaxoo halhal ah buu ku tuuri faidaa faraga mina hadduu ka baxo waqafa wa dacaa wuu istaagayaayo waa ducaysano waa alla qadra suuraة baqarati iyadana waa la dheereeyey soo maa inaga orod baa lagaga wada baxaad uma yati jamra ahaaliata ta saddexaad buu imanayaa wahiya jamra caqabati weeye allatii ramaaha yowma naxri uu soo tuurtay fayarmiiha bisabcin toddob ku tuurayaa kamaa facala sidii uu sameeyey yowma naxri sawaaan isku mid ah sidii oo kale uu samaynaya fayastaqbiluhaa iyaduu ku jeesan wlqiblatu can yasaarihi qibladoo bidixiisa ah faidaa faraaqa hadii uu dhammeeyo laa yaqifu cindahaa ma istaagayo jamaraadka dhinaca minaad ka iman makana waa qiblada hortaada wey jamaraadkuna saddexda way isdaba yaallaan tan koobaad ta labaadta saddexaad wey ta koobaad asuqraa baa la yidhaahdaa ta labaadna alwustaa baa la yidhahdaa ta dhexe ta saddexaadna alcaqaba ama alkubraa baa la yidhahdaa way isu muuq muuqdaane meel kale fog maaha on halkan joogtaan hadda haddaan idiin qiyaaso saddexdooda marka laysku wada dara intay isu jiraan masaajidkeena iyo gaarisa loj meelahaas miya ta u dambaysa iyo ta usukays wax intaa isu jira wey sidii nabigu yeelay waxay idhi calayhi salaatu wasalaam markii uu tasuqraada ku yimid dhinaca midig buu ka maray waa tuurtay horay buu u dhaqaaqay oo weliba midig ah. qibladii u jeeday u socday buu usii jeedsaday oo waa ducaystay xabaar buu taagnaa kadib buu dhaqaaqay tooskiisii kuma soconee bidix bidix buu leexday tii labaad ayuu tuurtay markaasuu bidix uga dhaqaaqay qibladu u jeedsaday horay ah markaasuu halkaa cabbaar ku ducaystay jidkiisuu horay usii hayayo tii midig bay ka martay saddexaad kadib buu iyada ku jeeseysaynu xalay soo marnay markaasuu tuurtay ma istaagina wuu iska soo gadoomay labada horaa la ducaystaa marka midna midig bakaad markaad ka dhaqaaqda midig baad u badan midna markaad ka dhaqaaqda bidix baa u badan haddii laakiin ay kaa buuxsamo aaggii oo meel kalood martaad weydo dhinacaad martaad ku ducaysataba dhibaato ma laha ducadaba haddaad ka tagtana sunna un maahane waajib maadan ka tegino ramigaagi iyo jamaraadkaagi way ansaxayaan sidaas nabigaa yeelay sal ly slam bacda zawaal bayna ahayd salaada ka hor buuna sameeyey laakiin dadka hadda suuragal uma wada ahano salaada kahor haddii la wada yidhaahdo zaxmad waxaa ka dhici aan caadi ahayn ilaa qoraxdu intayna dhicinun baa lagaa rabaa inaad tuurato intaa markaa la timaada maalinka koobaad wayabiitu biminan habeenkii labayo tobnaadna minuu baryayaa uma yaltaqitu min algadi berri wuu qaadanayaa wahuwa haani ayaami tashriiqi ayaamu tashriiqa maalinkii labaad ee labayo tobnaad weeye ixdaa wa cishriina xasaatan kow iyo labaatan dhagax fayarmii bihaa wuxuu ku tuuran aljamaraati alaa saddexdii buurood iyo godbu kusoo tuuri kulla jamratin mid kastabana bisabcin toddoba bacda zawaali qoraxdu markay zuusha kadibee duhur soo gala kamaa taqadama sidii soo hormartay sidii ood u dhaqaaq u ducaysan iyadana ta koobaad iyo tan labaad ta saddexaadse duca ma walaa yajuuzu ma banaana rami ljimaari in la tuurto fii ayaami tashriiqi maalmahan hilbawaradka ilaa bacda zawaali bacda zawaal maahane hadda waxaa la fatwooday qabla zawaal xataa in la tuuran karo waayo meesha waa dadkii qaadila markay timaado waxaan joogay maalinkii igu naxanin badnayd jamaraadka maalinka labayo tobnaad qabla zawaal baan hoos maraynay waagii hore nidaam xumo badan baa ka jiri jirtay jamaraadka qofka sii socda iyo ka soo socdee soo tuurtay ama dan kala leh way isdhexmari jireen waa la isdabamari jiray markaasaa jidku zaxmad isdaba maraysuu noqon jiray mawjad intay soo tuuratay soo gadoontay baa kaa horiman jirtay waxaa labaad caadi ahayd jamaraadka hareerahooda kor iyo hoosba waa la degi jiray khaymadiiyo teendhooyin inta laga samaysto baa wadaduba ciriiri noqon jirtay markaasaad jamradii malaha qaarkood markaad u socoto amaad ka baxdo jidkiiba nuskii hareeraha dad baa degan oo alaabtii u taallaa hadda wixiina waa la mamnuucay laba iska hor timaadana dadka tuuranaya jidkay maraan ninkii soo noqonaya jidad kalu kasoo noqdaa askar baa taagan markaa tuurata gadoon haddaad tirada waa lagu taqaantakin oray socaa lagu leeya aggaa iyo aggaa ka baxay markaad saddexdaba dhamaysato baa jid xagga ka laabanaya ama jid xagga ka laabanaya baad raaci ama dhulka mar ama bunto dheer fuul nasiibkaa kolba jiiradaad gasho meeshay kaa ridee qasabkun baad arki wax abdegi karana ma laha waxaa kaloo khalad hore jiri jiray nin walba wuxuu watee raguu la geli jiray qaar baa bac madaxa ku wata qaar baa boorso madaxa ku wata kamid wax ahaan jiray dadka dad soo dardaarmay oo xoolahoodii dhaxalkii soo qaybiyey oo meeshan jamaraadka inuu ku dhinta usoo talagalay oo hadduu ku dhiman waayo inuusan xajkiisiiba asixin u haysta baa jira oo shibl qaar hindiya aada uga iman jiray muxuu samaynayaa boorso weyn buu soo saaran xarigna halkan suran si intii lagu dhaco ay bahashiisa intay tiraan ay u lagaday u ceejiso kadibna loogu tunto way soo martay anagoo meyd ku istaagnay dhowr sanaba markaan jamaraadka tuuranayna meyd baan ku dul istaagi jirnay adoo lagu wato haddaad dhacda bas wey cid ku qaadi karta lama arko inaan malagaaba gelin maahan maalin maa labiyo tobnaada ah oo dadka mutacajiriinta ah badan yihiin annagoo jamrat alcaqaba hoosteeda socona baa zaxmad korka ka dhacday biriijka korka yaga ah oo laga tuuranayo hareerahana dad baa deganaa buuqii markaan maqalay baan banaanka u baxnay meel dhawr mitira ah, qofka madax madax uga soo dhacaya dhulka shamintana madaxa ku dhufanaya intaasoo qof baa tobanaan qof baa ku dhimatay saasaa dadkii meesha deganaa baa saxmadii la jiiray markaasaa boondooyinka la soo wada tuuray intaasoo qof baan arkaya dhulka kusoo dhacaysa oo madax intu ugu horeeyo bash uu madaxu leeyahay marka xaaladahaas oo kaleeto baa dhacaya zaxmaddu hadday badato dhacdooyinkaa markay soo noqnoqdeen yaa la yidhi war waxa waa dabaabu daruura weeye qabla qabla zawaal xataa dadku ha tuurtaan hala daayo ilaa muntasaf ilail hala tuurto waa baabu daruura weeye intii meesha lagu dhiman lahaa lagu baabi'i lahaa marka daruuradaasaa keentay lakiin ninkaan zaxmadeeda arag waxaa laga yaabaa inuu yihahdo waa qabla qabla qabla zawaal nabiga uma tuurane maxaa loo yihi war baabu daruuraatku axkaam khaasay leedahay wayajibu waxaa waajiba tashriiqani soomaalida waxay yidhahdaan hilbawarad hilbawarad waxay ugu bixiyeen yawmu naxriga tobnaad oo maalinkii hajiga la gawracayay dadkii oo dhan intaasoo hajio xoolaa ah marka la gawraco freji la geliyo qaboojiyo hilibkii ilaaliya ma laha hilibku wuu qurmayaa see lagu hayn karaa neefka in la qalo hilibkiina la jeexjeexo qoraxda loo dhigo oo la qallajiyo saddexdaa maalmood xataa hilibka berri la cunin rabo ama beri damba la cunin rabo ama maalinka saddexaad la cuni rabo ama la sahayan rabo waa in qoraxda lagu waro sooma see dabayshuna u marta dhiiggana uga qallalo dii kale wuu qurmaya waa urayaa hilba warad baa la yihahda marka maalinka hilbaha la qallajinaya hilbaha qorax maalmaha loo dhigay saddexdaa hilibka la qallajista weeye si uusan loo kulmin dadka saasaa looga jeedaa bay yidhahdeen wayajibu tartiibu in la kala hormariyo jamaraadka waa waajib fayarmii wuxuu tuuranayaa ko maa yelii waxa xiga masjid alkhayfi masjid alkhayf awalan marka horeysa walwustaata dhaxana aaniyan marka labaad walcaqaba jamrat lcaqabana aalian marka saddexaad sidaasuu nabigu yeelay sala allahu alayh ali wasalam uyudow waxaa sunaa alguslu qabays kula yawmin maalin kastaba lirami dhagax tuurashada inaad u qabaysataa sunaa qiyaasan cala aljumucati baa laga qiyaasanaya maadaama jumcadu munaasabad dadku isku yimaadaan halaysa soo nadiifiye la yidhi meeshana dadka o dhan baa isugu imanaye iyana loo soo qabaysto baabsaashan kusoo marnay faidaa ramaa hadduu tuurto fii aani tashriiqi ayaamu tashriiqa maalinka labaad ee labiyo tobnaad bisha oo hadda xilliga inugu soo socda talaadada ku aadan talaadada beri talaadada kale maalin ku aadan way sanadkan nudiba lilimaami imaamka waxaa sunno u ah an yaktuba khubatan hal khudba inuu khudbeeyo oo yucallimuhum fiiha khudbada uu dadka ku barayo jawaaza nafari in la iska baxo la iska inay banaan tahay oo yuwadicahum u macsalaameeya dadka kala gadoomaya dadkii in la wacdiyo oo loo sheega maalinkaa labaad markaad tuurataan inaad iska tegi kartaan oo faman tacajala fii yawmayni falaa ima calayhi aad tahay in la wacdiyo nabigana calayh salatu slam xadiid jamaaca min asaxaaba laga wariyey waxay sheegeen inuu dadka u khudbeeyey awsati ayaami tashriiq ayaamu tashriiq maalinka dhexee labiyo tobnaad dadka inuu u khudbeeyey oo uu axkaamtoodii u sheegay sidaa in la shameeyo sunno weeye si axkaamta dadka loo baro uma yatahayaru kadib qofku wuxuu kala dooranayaa bayna an yatacajala inuu degdega fii yawmeyn laba maalmood kusoo gaabsado wa an yataahara inuu dib dhaco saddex maalmood dhamaystirmo labada khiyaarle inaad maalinka saddexaadna ku darto soo iska sii joogto iyo maalinka labaad inaad ku gaabsato labiyo tobnaadka aad kusoo dhamaysato labadaba adaa faman tacajala fii yawmayni falaa isma calayhi laba maalmood markuu dhamaystay ninkii soo degdegay iska soo baxaay dembi ma leh waman taakara falaa ima calayhi ninkii dib saddexda soo dhamaystana dhib ma laha isagana ayb laakiin haddaad rabta inaad degdegto sida soo socotaad yeeli fa araada hadduu doonayo atacjiila inuu dedejiyo hadduu doonayo falyanfir minhaa minaha ka soo baxo ilaa makata ha u baxo waan iska joogi mina berrina tuuran maayo lagaama yeelayo degdeg haddaad degdeg qabto mina ka soo tag maka iyo meel kale u aad bishari an yartaxila inuu ka soo rarto alaabtiisa min mina waa inuu ka soo rartaay qabla alguruubi qoraxda intaanay dhicin maalintaa labiyo tobnaad waa in qoraxdu aanay kugu dhicin mina gudaheeda haddaad mina xagdeeda ka soo baxdo oo jamratulcaqaba soo dhaafto qoraxdaa dhaxda kugu soo dhacda adoo gurigaaga soo gaareen dhib male laakiin xagga mina adoo ku jira hadday kuu dhacdo ama halkaa ama mino gudaheeda meel inaad barido wey faidaa qarabad hadday dhacdo wahwa biminan isagoo mina ku jira imtanaca tacjiiru degdegii waa reeban yahay walazimahu lmabitu habeenkaa inuu baryaa waajib ku ah iyo waramyu lgadi beri in la ganto oo la tuurto oo saddexiyo tobanka dhammaystirto waana cinda aima alaaa axnaafta maahane saddexda kale ee madaahibta saasay isku raacsan yihiin maxay daliishadeen waxay daliishadeen faman tacajala fii yawmayni laba maalmood ninkii degdega waxay dhaheen yawmku bimacnaa nahaari weeye maalin maalinta sharciga ahna guruubu shamsi bay ku dhammaataa oo maalinta soonka inoo ihi soo maalinta soonkeedii ym yawmu min ramadaana markii la yidhahduu soomay sumarba kuma dhammaaday ko waxaa kaloo dariishadeen habeenku maalinta dambuu raacsan yahaye maalinta hore ma raacsana bidaliil caawa markay bishu dhalato waa ciid soo maha berina waa ciid habeenka maalinta yaa soo horeeya curfiga sharciga habeenkaa soo horeeya jumcada habeenka jumcada ee fadliga leh ma habeenka maalinta jumcada ka dambeeya mise waa kaka horeeya waa kaka horeeya waxay leeyihiin habeenku maalinta dambaa iskale saa darteed qofka degdegsan habeenka dambe maalinta dambe u raacsan yahay haddii gabolku kugu dhaco maalintii maadan yawmeyn maadan ku degdegin yawmeynkii waa dhaaftay habeenkan berri iskale berri baa xukunkiisa qaadanaya marka sidaas yeel ilaa aakhirihi halkaasay cuskadeen fuqahadaasi wain lam yurid hadduusan doonaynin atacjiila dadejin baata biminan buu baryaya waltaqaa wuxuu qaadanayaa maalinka saddex iyo tobnaad ixdaa wa cishriina xasaatan kow iyo labaatan dhagax yarmiihaa min algadi berri uu tuuranayo bacda zawaali qoraxda markay zuusha kadib kamaa taqadama sidii soo horumartay uma yanfiru wuu ka soo baxayaayo waa gadoomaya markaa fantashiru maca wey xajna waa dhammaaday awaaful wadaac keliya kugu dhiman waana sidii an taahara falaa itma calayhi baa dhamaysay ayundabu waxaa sunaa markaad miro kasoo guurto ninaan kusoo makaan kusoo laabtay xaggeen ka degaa maka hadda gurigaa deganayd iyo hoteelkaa deganayd unbaad hadda degi khiyaar kala ma lihin laakiin waaga hore nin walba meeshuu raba gaadiidka iskaga furan jiray meeshaa rabtana aada iska seexan jirtay dhulkooda firig iyo xadta ahaa wayundabu waxaa an yanzila inuu dego almuxasab meesha muxasab la yihahdo meesha dhagaxa iyo bacaad kale inuu dego taxsiibku abaa qururuxya dhagaxale wey wahuwa cinda aljabali waa buurta agteeda alladii buurtaasoo cinda maqaabiri makata qubuurta makee mucalla marka loo leexanayo ku taalla qubuurta agteeda maqbarat mucalla wey walxaal qad faraga min xaji uu soo dhameeyey qofka muxasab iyo abdax isku meel wey laba wasfi weeye tilmaamood abdaxna waa meesha banaanka ah oo banaannimaa loogu magacaabay muxasabna ciidda taalloo quruurax ahayd baa loogu magacaabay isku meel wey mara horena waan soo tilmaanay oo muxasab iyo abtax waa meesha labadar xaafadood ee riic iyo xayi malaawi ay iska galaan wey waa meesha hadda meesha dawladda hoose iyo masjida melig cabdilcaziiz iyo qasrigii hore imaaradu ay ku yaallaan wey waa meesha buurta midigta ka ah markii hoobadkeeda lamaadhacayo xaramka loo socdo qubuurta mucalla ay ku taallo intaan boostadii hore weedadee dheeraan jirtay aan la gaarin aagaas weye halkaa hadii la joogo abdax oo xaramka loo lugeeyo la yidhahda jidka laamiga ah hadii la qaado iska labaatan iyo daqiiqa weye ninkii dhalinyaraa ah ee si fiican u socon kara iska labaatan iyo daqiiqa weye hadda xilliga zaxmadu tahay gaari ku dhaafin karaan jirinba oo gawaari inta isxiraan baad halkaa ka lugeyn marka muxasab meeshaasaa fiican bu in la dego laakiin wax sunno gaara maaha nabigu waa degay caaisha waxay tihi laysa taxsiibu bishay muxasab in la degaayo wax ay too sunno iyo diina maaha meel bay had nabiga u fududayd inuu ka ambabaxo jidkiisa ku toosnayd saasuu isaga degay saxaabiga la yidhaahdo ibn anas ibni malikna waxaa la weydiiyey xaggee nabigu degi jiray markaasuu yihi muxasab laakiin meesha umaradaadi iyo dadkaagu ay degaan orad ma deg wiil yaga marka sunno gaara ma ahe nabiga way u fududayd sala allahu alayh wasalam inuu ka baxo wayda araada haddii uu doono qofkii xaajigaha ah alictimaara inuu cumraysto ictamara wuu cumraysanayaa min alxilli xadda xaramku ka baxaya markuu soo xiranayo kamaa sayati sida iman doonta fii sifati cumrati qaabka loo cumraysanayo markaynu gaarno baana ka hadli doonaa masaladaas ayib xajkii haddii aad dhamaysatay ood waxoogay bukinka boki uruursigii iyo sahaygadashadii iyo zawaadigii iyo hadayaad gadgadashadii aad dhamaysatay oo xataa haddaad daalanayd maalin laba aad nasatay ila meesha ma degenine so inaad dalkaan iyo dadkaaga ku noqoto maha inaad noqoto laabato wey faidaa araada hadduu doono arrujuuca inuu noqdo ilaa beladihi wadankiisii ataa makata makuu tegayaa wataafa lilwadaaci buu una wadaacayaa insoo sagootin iyo macsalaameen buu kacbada u awaafi uma rakaca wuu tukanayaa ragcatayhi labada ragcadood tawaafkan wuu tukan tawaaf lwadaac baa la ihahdaa nabiga nabi sal slam wuxuu yihi qofna yaanu maka ka bixin xataa yakuna aakhiru caadihi bilbeyt ilaa waxa u dambeeya uu maro kacbada awaafo uu noqdo awaafu wadaaci saasaa looga jeedaa ama xataa yakuna aakhiru caadihi awaafu bilbeyti halkan waxaad ka garatay faidaa araada arujuuca ilaa baladihi wadankaagi markaad u anbabaxaysa wey laakiin nin maka degano jiddo ka adeeganaya awaaful wadaac loogama baahna dadku iyagoo maka jooga maka iyo jiddo intay isu jiraan dhowr iyo toddobaatan kilomitr wey waana highway weyno saacaddu markuu badiyay gaarigu sii soconaya waad tegaysaa waa la soo adeegtaa iska soo adeego soo qaraaba salaan maalinkaan aanbabaxaysaan maka ku soo noqon markaasaad tawaaful wadaacaga samaynaysaa wawaqafa wuu istaagayaa waa hadday u suura gashee fi lmultazam meesha multazam la yidhahdo xaggee ku taal bayna alxajari aswadi iyo walbaari xajar aswadka iyo albaabka kacbada ay udhaxaysaa waqaala wuxuu dhihi ducaa-u sheeka isaga la qumanaatay buu inoo sheegaya lakin wax na siiya daliil gaaro ilaydaan ahayn ducaygu waa ku furan furantahy allahuma ina albayta baytuka ilaahu gurigani gurigaagii kacbada wey walcabdu addoonkan kula hadlayana cabduka addoonkaagii iyo wabnu cabdayka labadadii addoonmidee dhalan oo aabihii hooyadii hawe xamaltanii waxaad igu soo xambaartay calaa maa sakarta lii waxaad ii fududaysayo min khalqika khalqiga ay mida xataa sayartanii ilaad iga ahaysiisood iga keentay fii bilaadika dhulkaagii iyo beledkaagii xaramkaa xaramkaad iga keentay gaadiidkan iyo waxyaabaha aan fuulayn dhan waa min khalqi illaahi wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluuna soo ma idinkii waxaad samaysaanba markuu xayawaanka gaadiidka kasoo sheekeeyeyna waalkhayla waalbigaala waalxamiira litarkabuuhaa waziinatan wayakluqu maa laa taclamuuna oo gaadiidka kamid ah marka wabalaqtanii binicmatika waxaad igu soo gaadhiisay nicmadaada iyo galladaada iyo abaalkaagaad igu soo gaadhiisay xataa acantanii ilaad igu kaalmaysay calaa qadaai manaasikika cibaadaadkii amaashii xajka inaan guto fain kunta ilaahay o haddii aad tahay radita canii mid iga raalli noqday fasdad canii ridan ilaahu raalli aanshaha iisii badi oo iisii ziyaadi wailaa haddii aadan hadda ka hor iga raali noqonin fa min alaani ilaahu haddaba iga raali noqon qabla an tana inta aanay ka fogaan can beytiga gurigaaga daari gurigaygu wayabcudda canhu uusan ka fogaanin mazaari booqashadaydu intaanan maka ka fogaan ilah iga raali noqo haadaa waktigani awaanu siraafi xilligaan gadoomi lahaa weeye in arinta li haddaad ii ogolaato qadaan waqadaran adiga aad ii fasaxdo gayra mustabdilin bika walaa bibaytik anigoon adiga iyo guriga kacbadaada midna ku bedelanaynin wax kaloon ka jeclayaan aadaynin walaa raakibin canka aan ku nicin walaa can beytika aan nicin allaahuma fasxabni alcaafiya ilaahu caafimaad ila saaxiibi oo isii fii badani jirkayga walcismata badbaade isii fii diini diintayda waaxsin ilaahu wanaaji munqalabii gadoonkayga warsuqni camala inaan ku camal falay igu da biaacatika aacadaada ma abqaytanii intaadi jirsiise aan dunidan baaqi ku siihay wajmac lii khayray adunyaa alaakhirati ilaahu ii kulmi khayrka addunya aakhara suukaydan inaka calaa kuli shayin qadiir ilah waxaad wada awoodaa uma yusalli cala nabi sal slam ku salli intaasoo dhani waa un duca sheeka la qumanaataye ninba ducadii u toosnaatee la qumanaata ha yidhaahdo ducooyinka aahaarta waaridka ku ah ee kitaabka iyo sunada ku asaxay baana ugu fiican cumuuman duca lagu ducaysto halka ducadiisan erayada qaarkood oo ku jiraay waay ka dhadhaminaysaa mas'alo jadalka culimmada uu dheer yahay ducadu qadarka waxba ka bedeshaah soo lama dhihin wax walba isagoo caloosha hooyadii ku jira baa horay loo qadaray maqaadiirtaas ducadu waxba ka bedashaa nusuusta qaarkood markaad eegto inaan qadarkaa waxba ka bedelmaynin baad arki nusuusta qaarkeed markaad eegtana in qadarkaa wax iska bedeli karaad arki jadalka culimmadu wuxuu dhaliyey in kutub laga qoro masalada nin fuqahada xanaabilada kamid ahaayo raggoodii mutaahiriintahaa kamid ahaa isagu risaalu qoray alimaamu shawkanina risaalu qoray risaladii shawkani julligeeda fii suurati maaida inahayd baan u malaynayaa mise fii suurati ancaam sadad xasan khan baa tafsiirkiisa fatxulbayaan sida kusoo guriyey kutubtii o dhan iyadoo taabacan bay taallaa maxalushaahidka ducada kala xiriiro ma wax ka sheegi marka ducadu sideedaba ilaahay baa la baryaa ducadana waxaa loo baryaa ilaahay uu kaa ajiibo haddaynan ducadan wax qoraa waxooga ka bedelaynin maxay tahay faa'iiday qiimaha ku jira inay wax bedelayso waxaa kutusaya nabigeena calayh salaatu wasalaam baa wuxuu leeyahay laa yaruddu lqadaa ila ducaa qada wax lagu xukumo ku qornaa ducadu ba hor istaagi karta ama markuu ka hadlayay ducada la ajiibana saddex waji in loo ajiibuu sheegay inaad hara kayd lagaaga dhiga ajirkeeda iyo in beladii lagaaga qaada waxa rabtay lagu siiyo ama balaayo soo socotay in lagaaga xijaabo balaya soo socota way qorneyd soo ma waxaa kaloood ogtihiin nabigu yuri ala salaam man axaba an yunsaa lahu fi aharihi wayubsata lahu fii risqihi falyataqi llaha walyasil raxima ninkii doona cimriga in loo dheereeyo doonaya risqana loo waasiciyo ilahayna ka baqo raximka ha xiriiriyo raximkoo la xiriiriyo ilahay oo laga baqo cimrigay dheeraysaa buri nabig ala salaam oo haddaan la samaynin gaaban lahaa masaladaa wey masalada culimadu idaa jaaa ajaluhu laa yastakiruuna canhu saacata walaa yastaqdimuun iyo waama aladiina suciduu fi ljanati iyo ilaahay kitaab buu qoray cindahu qabla an yakhluqa samaawaati walarda sabciina hamsiina alfa sanatin kii qornaabaa lagu socon iyadana waa masalo badan yaha laakiin ducadan waxaa ka muuqata ila hadaan raalli iga ahayna raalli iga isii bari haddaadan iga ahayna hadda iga raalli noqo hadduu kaa raali noqday wixii hore waa lagu dhaafaa sooma cumar radi allahu canhu waxaa kasoo ku ducaysan jiray ilaahayow haddaad kuwa sucadada igu qortayna iidah haddaad ashqiyada igu qortayna ilaahw iga tiro hadda sucadada igu qor cumar keliya namia saxaabo badan bay ducadaas aa ka sugan ducaduna nuxurkeedu wuxuu noqon karaa waxaad ku dadaali kartaa oo naftu qiilo u heli kartaa haddii aad rumaysan tahay oy jirto haddii xataa waxaan kuu qorraa way kaa bedeli kartaa haddiise aad rumaysan tahay tan laba wixii qoraa waxaanay waxba ka bedeli mayso ducadu isaga celceli hun maahane niyad badan iyo qiiro badan ku geli mayso calaa kulli xaal sida saxiixii aajaashu waa saddex aajaasha la qoro iyo kitaabadu waa saddex kitaabada looxul maxfuudka isma bedasho kitaabada cumriga ee malaga loo soo diray biarbaci kalimaatin way isbedeli kartaa ta sanadkii ah laylatulqadriga فيha يفرق كل أمر حaكيم la yihina way tan jibrيل loo soo dhiibay malkulmوdka ajaasha sanadkan intuu ka qaadi lahaa waa dhici kartaa nin loo soo dhiibay in la yihahda daa hasii noolaade way dhici kartaa nin ajashii maalinkii uu dhalanayay loo qoray in laga bedelo shaqi ow saciidka iyo ajasha laga bedelana way dhici kartaa tii laakiin qabla an yakluqa samaawaati ahayd ma dhici karta in la bedelo see laysu waafajiyaan haddaba idiin sheegi masladi way ila fogaateen halkaasay kula tegi ma lahayne masaa'ilqadarkaa iska mushkil badana waxay yidhahdeen culimmadu isma diidayaano qaanuun asbaabi wey qofki ilaahay u qoray guur baa la waafajiyaa soo maha ma dhici kartaa ilma ilmahuu kuu qoray qadaran way dhici kartaa laakin fii sunanihi maynaan arag ilmaa lagu qoray adoo guursanin baa ilma lagaa iska siin aadam iyo de maryamba waa la siiyey ilahay awoodiisa waa awooda laakiin sunada ilaahay waxaa ka baranay guul baa la waafajiyaa soo ma ninkii risiq ilaahay u qorayna kasab iyo camalkiisaa la waafajiyaa hadda innaga caadi ma aha adoo iska fadhi risiqin iska soo daato kalmanwasar waa caadi maaha markaad cadowga laga adkaanayana xeeladiisii iyo khadkiisii baa ilaahay waafajiyaa marka qaanuun asbaab wey waxay leeyihiin culimadu looxulmaxkuudka waxaa ku qoran masalan hal tusaale ka soo qaadano ama qofka ducaysanaya usoo qaado ama qof raxim xineeyey usoo qaado ajal mutaradid ah qoran qofkan hadduu raximkiisa xiriirin waayo lixdan jir buu ku dhimanayaa hadduu xiriiriyana toddobaatankaa lala sugayaa wuu xiriirin doonaa toddobaatan baa lala sugayaa taasaa ku qoran waxay leeyihin waxaa kamida ah waxyaabaha la qoraya ixtimaalka culimada qaar ay sheegeen markii ilmuhu fii bani umigu ku jiraay waxaa leeyahay ajashiisu waa intaa hadduu saa samayn waayo malagaa loo soo dhiibiyo hadduu raximka xiriiri waayo xilligaa ka soo qaad hadduu xiriiriyana full stop jooji hadduu ilahay waafajiyo ugu talagalay in loo dheereeyo raxim xiriirintii baan la waafajin warqadii waa lala noqon marka sanadkaas ilaa waktigii kale la gaaro ee jashu ay ku ekayd sidaas ay isu waafajiyeen biikhtisaarin ka socda uma yamdi waa tegayaa calaa caadatii caadadiisi si u socon jiray buu u soconayaa meel markaad aadayso caadadu markaad meel ubaxaysaay see loo socdaa madhinac dhinac baa loo socdaa mise gadaal gadaal baa loo socdaa mise horooray hani uu jeedsanayaayo wadadiisuu qabsanayaa wy walaa yarjicu qahqara gadaal gadaal u buran maayo kacbada maan dhabarka u duwi karaa intaa tiraahdo intaan kacbada ka limayo gadaal gadaal baan u buran inaa tiraahdo lama ogola hadda way jirtaa waxaad arkaysaa dad kacbada ilaa uu ka fogaado gadaal gadaal inuu socdo mooye dabada u dubi maayo kuleeha gadaal gadaal buu uguran taasu wuxuu kuleeyahay sax maahana sidii caadiga ahayd ee qof socda uu socon jiray baa markaad dhamaysataad gadoomi oo horeydaada u socon meeshaani baad aadi uma yucajilu raxiila geedigii iyo rabashada uu dadejinayaa intaad tawaafla wadaac samayso magaalada iskasii joog joogta lama ogola fain waqafa hadduu istaago bacda dalika intaa kadib markuu awaaf alwadac sameeya haduu iska istaago aw tashaagala bishayin ama waxuu isku mashquuliyo laa tacaluqa lahu wax xiriira aan lalahayn biraxiili rarashadii iyo geedigii lam yuctada la tirin maayo biawaafihi awaafkiisii can sagood iskagu awaafay kacbada wuu burayaa haddaad wax kale ku mashquusho watalzamuhu icaadatu inuu kusoo celiyaa waajib ku noqon fain tacalaqa waxaanuu ku daahaya hadduu la xidhiida biraxiil geedigii ka shaddi alaabtii buu xirxiranayaa wa shiraai zaadin sahay buu gadanayaa wa naxwihi wixii lamida gaarigii buu soo banjarinayaa shidaal buu soo qaadanayaa baasaboorradii uu qubixi lahaa buu doonanayaa iyo tasriixuu ku ambabixi lahaa buu raadsanayaa iyo ciddii hogaamin lahayd ama alaabtii uu soo diyaarso oo soo dawaafo basaskii baa la sugaya oo saf loogu jiraa heegan baa kaakabla yururba leeyahay dhibaato ma laha lam yadura dhibi maayo hadda waxaa dhacda dadku basas baa qaada basaskana xafiisi hay-adaa maamula hay-adaha maamula wakti bay kuu qabanayaan waktigi inay kasoo hormaraan baa dhici karta inay ka daahaanna way dhici kartaa haddii lagaa tagana basaboor xataa ma qaadan karti oo laguma ogolo basaboor gacantaada inuu galo adaa cirka roogku waad saa darteed waktiga marka lagu ballamiyo salaada subax waxaa laisleeyahay isleeyahay bacda alcishaa ha la soo dawaafo kadib ha la qaqabaysto ha la alaab xirxirto kadib aynu meeshii sii aadno sii tagno waxaad u taagan tahay marka baskii goormuu imanayaa waxaa laga yaabaa habeenka aad dawaaftay maalinta dambe casarka inaadan babaxdaan ama ladin yidhaahdo waa laydin ydin baajiyeen markaad sii noqonaysaan ba telefoon lasoo diro soo kaca soo kaca soo kaca la yidhaahdo aada soo noqoto mar labaad laihahdo ma iska noqdo marka qaarkood afar iyo labaatan saaco dambe inaad sii joogtood heegan ma hataa laga yaaba lam yadura ma dhibayo way adu nin heegan oo xirxiran oo safartii u isqaban la-dahay baa tahay oo geedi u diyaar walilxaaidi gabadha caadada qabtaay waxay xaq u leedahay an tanfira inay iska baxdo bilaa wadaacin iyadan tawaafu wadaac samaynin walaa dama calayha dhiig laguma laha laakiin qofkii kale iska taga dhiig baa laga rabaa nabiguna ala sl slam waxaa ka sugan sida ibn cabaas yihi inuu amray qof walba kacbada ha dambeeyo ilaa anahu khufifa can ilmar'ati alxaaj gabadha caadada qabtana waa laga fududeeyey ummahaat lmuminiin qaar kamida ah, weliba safiya bintu xuyay buu nabigu usoo galay iyadoo ooyeysa oo dawaaful wadaaci la samaynayo wuxuu yihi maxaa kugu dhacay macaadaa kugu dhacay markaas waxay tihi axaabisatuna hiya war miyay naxayari doontaa guutani wuxuu awaafu ifaadihi ma samaysay kaasay tihi ha bas soo bax bu marka looma baahna wadac loomaba baahne awaafu ifaadihi haddayna samaynin wuu sugi lahaa wax yarnaan lahaa marka tawaafu wadaac la-aan bay iska ama bixi kartaa hadda hal mas'ala waxay keentay xaraj badan dadku halkan markii laga sii ababaxayo baa bukinka soo noqoshada la samaystaa haddaad weydo ood gaftana inaad mid labaad hesho way adkaataa qaar baaba diyaaradaha halkaa mar lasoo kiraystayo markay mexeladaa soo qaadaan aan dibba unoqonayniba keligaa bay kusoo noqon marka xaaladda waxay keentaa dadka qaar baa degdegsan oo markuu maalinka saddex iyo tobnaad maysto subax afar iyo tobnaad diyaaradda ku qoran saa darteed yom itnaa cashar buu tacajulayaa si maalinka saddexaad uu isu diyaariya u alabaxo dadkii sidaas ahaa waxaa dhacda iyadoo carafa la jira ama mino loo baxay inay gabadhii caada ku dhacdo awaaful ifaadihii ma samayn diyaaradii rixladiina kama hari karta see hadday ka harto qiyaamadeedu baa ka biilku saaxiibu way ka dhamaan hoteelkii ay kiraystaan way ka dhamaato banaankaa loo soo tuuri sariir meesha kumarihid baa laleeyahy baasaboor indha saari mayso hadda waxaa laga yaabaa in mukhaalafo loo qoro intii la qabtoo la tarxiilo xabsi lagu tuuroo lasoo masaafuriyo intaasoo mashaakil baa sugaya waa horay fuqahadu ka hadleen marka ragga ugu badan ee ka hadlay ibn اqayim baa kamida fi claam muwaqiciin waxay leeyiin daruurada ah hadday timaado iyadoo caado qabtay awaafi waayo ahaaradu waa shari shariguna cinda alcajzi yaqa yasqut walidaalika way awaafi ruadeedana way raaci wayundabu waxaa sunaa an yadkula beyta kacbada inuu galo xaafiyan isagoo kabala waan soo sheegnayo waa laba arrimood bay u daliishadeen sunanimadeeda nabi muuse in lagu yihi inaka biwaadi fakhlacna calayka inaka bilwaadi muqadasi tuwa way u daliishadeen waxaa labaa daliishadeen nabiga toddobaatan nabi baa kacbadan gashay oo awaafay xufaatan mushaatan iyagoo kabala xadiidkuna ma asixin aayaddana waxaaba ka khaasan nabigu kabaa iskama bixinin sala allahu alah ali wasalam in lam yudi axadan qofna hadduusan dhibaynin bimuzaaxamatin wa naxwiha celiil wax lamida faidaa dakala hadduu galo mashaa wuu soconayaa tilqaa wejhi hortiisuu soconayaa xataa yabqaa ilaa uu ka haro baynahu wa aljidaari isagiyo gidaarka almuqaabili ku aadan lilbaabi albaabka alaaata adricin ilaa saddex dhudhug u gaara albaabka fa yusallii hunaaka yusallii wuxuu ku tukanayaa fa huwa musallanasa nabigu halka ku tukanaya maqaamu ibraahim halkaasi ahayd halka hal masala idinku baraarujiyo maqaamu ibraahim meesha hadda uu yaallo meeshii asalka ahayd maaha meesha asalkahayd me waa la soo durjiyey kolba hadday durkiyeenna inay yaraha durkiyeen baa ficnay waayo dadkii maqaamu ibraahim dhowrayey iyo dadkii tawaafaya waa meel ay kala maraan la ilaa saddexdaa dhudhun wax dhan buu gidaarka kacbada u jiri jiray waadna ka garan kartaa xikmaddii dhagaxan meesha keentayoo dhagaxad nabi ibraahim markuu kacbada dhisayey dhagaxuu ku istaagayay wy de ninka kacbada gidaaradeeda dhisaya dhagax hadda tan iyo albaabka meel ku dhow u jira kuma taagnayn dhagax meesha agteeda yaaluu ku taagnaa dhagaxan haddaad aragto oo ibraahim kacbada dheer muxuu u tarayay haysdhihin dadku waagi hore intan labadeed bay la ekaayeen iyo saddexdeed oo nabigu alay salatu asalaam waa kii sheegay ilaahay aadam int markuu abuuray imisan udhun bu ahaa situuna diraacan lixdan udhun buu aadan ahaa intii ka dambeysay waa lasoo gaabanaya xilligaa ibraahim waxaad qiyaasi kartaa marka afartan udhun in la ahaa afartan udhun ahaa markii hore hadduu dhagaxa xoogayga kusii istaago meeshuuba u dhaafaysa horaa ka dheeraaday markay laba mitir saddex mitir kusii dhowdahay buuba dhagaxan yar u baahdayn intii ka horreysa uma baahnayn haddii aad tiraada ilaahay intan halkaa u gaaray ood adiga oo mitir iyo nus isaga qiyaasarto soo qalad maaha cagihiisa markaad aragtaad ka garan cagaha ibraahima meesha ku sawiran laftooda ama dhudhunkaa ka yareen waxa dhudhunkaa leegaba ku dhoweeyey iyagoo muddo dheer kasoo wareegtayo meeshii soo yaryaraatay ba haddana ku dhunkaa wax ku dhaweeya cagtiisu dheer intuu la ekaa marka halkaas waad ka qiyaasan kartaa nabigu halkaasu ku tukaday haddaadan dadka dhibaynin meeshaa u dhow nabigu ku tukaday ee maqaamu ibraahim aagiisi ahayd way fiican tahay hadday cidlo tahay haddayna cidlo ahayna oo dadka dhibaysana adiga wala madaxa lagaaga istaaga bad dhib maaha adiga labaaga haddaan ku tukana haddaad tiraado sujuud madaxa lagaaga istaaga waa lagu dul mari min alictimaali cumradana wuu badinaya wnadara ila bayt kacbada inuu feeriyo eegana wuu badinaya iyo waawaafa awaaf iyo washurba maai zamzama zamzam biyaheedii inuu cabo lima axaba wuxuu jeclaado oo min amri diini wadunya kamid a ah. wa an yatadalaca minhu inuu feeraha ka buuxiyo wy halkan wuxuu yihi awaafka in la badiyaay de waa cibaadaadka aadaan wakti badan uhelaynin kacbada eh, salaanteeduna awaafka weeye ay laba ragcadood ka dambeeyaan in cumrada la badiyana nabiga xilligiisa calayh salaatu wasalaam caisha waa tii soo cumraysatay culimmadana cumrada waxay yihahdeen sanadkao dhan baa wakti u ah. cadad mucayana in lagu xadido lagama badin karo la yihahdana wax daliilo saasa mala lidalika cinda jamhuur intaa doontaad cumraysan kartaa maau zamzama limaa shuriba lahuna nabigay ka suganta sal l slam qofku wixii u caba hadbeen niyoodo buu ka helaa acaamu ucmin wa shifaau sukminna waa yihi cunto qofkii cunto raba cuntay u noqono biyaha zamzamkee rasmiga ninkii cabaayey uma baahna cunto xataa wa shifaau xanuun badanna waa lagaga caafimaadaa khayr iyo adduunya iyo aakhiro labadaba inaad u cabto way wanaagsan tahay wain yataalaca minhu tabalucu min adalici min adilaci feerihi wey feeraha dilac la yidhaha dilac la yidhahdaa inaad cabto cabtood ka dibirto ilaa feerahaagu taagmaan wey saasaa looga jeedaa waayo tadaalaca minhu aad inuu uga dhargo nabiga calayhi salaatu wasalaam dhiirigelintii cumuuman uu dhiirigeliyey biyaha in la cabo unbay kamid tahay iyo sanadkii oo aada uga dhargi jiray haddaad hesha inaad ku qabaysatana dhibaato malahaano ma xuma wayazuuru wuxuu booqanayaa almawaadica ashariifata meelaha sharafta badana bimakata ku yaala meeshii sharaf leh ee maka ku taalla uu soo booqa buu yihi meelo gaaro booqashadeedu ajir iyo fadli gaar ay leedahay aniga maka ku garan maayo meelaha madiinaa maahane ama meelo badan oo lasoo booqdo hadda lacag laysaga qaataay waxba wakti haysaga dhuminina meelaha lasoo booqbooqanayo haddaad taariikh ahaan isaga baranayso jabaru sawr aad tegayso oo tuu nabigu ku dhuuntay ahayd waqaaru xira aad tegayso tii nabigu isaga cibaadaysan jiray qabla alwaxyi waxyigu kuusugu soo degan yihi haddaad taariikh ahaan isaga tegayso waa gaar hadda laakiin aaru xira qolaa ku itikaafsano weli jibriil kusugaysa inuu waxyadu yimaado jumca ma yimaadaan jamaaca ma yimaadaan aaru xira qolaa ku itikaafsan qolaa ku itikaafsan waxay rumaysan yihiin haddaad og yaa ku dhiman lahayde waxay rumaysan yihiin awsulacdam baa dunida maamula awsulacdamna afar aqtaaba buu leeyahay isagiyaa khutaabtiisu afar iyo labaatankii sacba aaru xiray mar isugu yimaadaan dhinaca mashriq iyo bari buu u jeedaa kacbada uma jeeda isagu awsulacdar afar iyo labaatankii saac markay isugu yimaadaanna afar iyo labaatanka saacee soo socota wixii ilaahay kownkan inuu ka dhaca qadaray bay ka doodaan waxna way ogolaanaan waxna way diidaan awsulacdar iyo akhtaab iyo waxaa laga rumaysaya saa wey halkaasaa nin baa akhtaabtiinuu kamid noqdiyo awsulacdamkiiyo ku sugayo jibriil u yimaado wayooda meesha karaamada waxba kama jiraan kuwa halkaa awr taallaa taagan tahayo qofkii yimaadaba intay saaraan ku sawirayo iyagoo dalxiisayaal lacag uga qaadanaya haddaad meelahan ka aataar taariikhiga isaga fuulayso laakiin mana sahlana inaga reermagaalkee jircisan aaru sawr iyo aaru xiraa iyo haddaad fuusho naftaaba kaa dhici intaasoo jeerba dhexda kusii nasan waa buur dheer oo jid dhib badan leh oo saa usii socota markaa tagtaay cabaar inaad joogto lugaha duugduugata maahane maba laba goordari kartid markaad soo degaysana haddaad yar cabsato inaad soo dhacdood soo wilaawashaa dhici karta marka meelaha aasaar ahaan iskaga tag dhibaato ma laha wayaxrumu shay wax in la qaada waa xaraamba in wax la qaato xaraama min iibi kacbati kacbada iibkeedaa wa turaabi xarami xaramka ciidiisa iyo waaxjaari dhexantiisa inaad qaadato wadankaaga la aado waa barakaysan dhahdo iyadana xaaraan wey iyada wasaail shirki bay kamid tahay dhagxan la barakaysiiyo ciid la qaata inaga qubuurtaa laynagu xirayo waagii hore waxaan arki jiray qubuurta markii sanad ziyaarada la tago ciid baa laga soo qaadan jiray ciidda waa la cuni jiray mararka qaarkood wejigaa la marsan jiray sida xoolaha naloo qala dhiigoodaba istallo wejigaa lagu marsan jiray mora mugta waa war maanaan aqoonin talowdani waxay ka dhigan tahay mabaanan aqoonba neefkan hala gawraco dhigis talow hala badiyo ma arki jiray wareel talow calaamkaristaw calaamkaristaw qolya soomaalida qaar baa istalowda sunad ka dhigta mid carabaa tagay marka war baashan ma qoys ma dadka majaaniyad kristan aynan la degan maya baa lagu yiri waxaan maxay tahay waa astaan qoys culumaa ah wayaa lagu yiri wuxuu war ilaah ma og bay tan astaan kristan tahay dadkeenu aqoon maba ulahayn laa kan marsanayay xoolaha walaa kan arkayay wax aqoonaba looma lahayn marka wax meel jini uu ka yimaada aan garanaynin oo badanoo inoo dhuntay bahay walaa yastasxibu shayan waxna qaadan maayo oo min alakwizati koobabka iyo walabaariiqi ibriqyada almacmuulati la sameeyey min xarami lmadiinati xaramka madiine ayadoo sidoo kale midna wax in laga qaato sunna maaho oo makiya madiine iyadoo xaram ahayd aan waxooda la qaadan karin haddana wasaa'ilu shirki iyo waxay noqdeen kan waxanaa laga sameeyey niman baaba dale gawaariyo haysta dadkii xoolahoodii nag kaga dhigay waxaan wax macno uleeyusa jiray waxna aan taraynin halkaasoo caawa ku daynayna wallahu aclam habeen dambe ayaynu dhamaynaynaa inta yaray abwaabulxaj ka hartay adaaxina weydayna soo gashay abwaabul adaaxina habeen damaan ku dari doonaa sala allah wasala ala nabina subxanak allah alxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk